بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى wuxuu ku saabsan yahay istixbaab alfitri lilxaaji bicarafaati yowma carafa markaan ka soo baxnay soonkii waajibka ahaa ee faradka ku ahaa muslimiinta mukallafiinta ah yaa waxaa raacday oo musanifka raximahu allahu tacaala uu ku xiriiriyey soonka sunnada ah fadliga ilaahayna subxaanahu wa tacaala ee waasacayo weyn waxaa ka mid ah cibaado kasta oo waajib ah in nooceeda oo sunnaana uu noo jideeyey cibaado kasta oo waajib ah nooceeda oo sunno ah ayuu ilaahay noo jideeyey oo noo tashriiciyey oo noo raaciyey xigmadana waxaa ka mid ah waajibkaa wixii nusqaanaha oo galay in sunnada lagu kabo iyo in darajo iyo rifca ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyo qofka muslimka ah ee faradka la yimid ee sunnada ku dara darajadiisa in kor lagu sii qaado iyo in lagu helo maxabada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jeceylka alle markii faradka lala imaado waxa ilaahay ugu jecel yahay addoonka wuxuu ugu dhowaado waa faradka hadduu raaciyana wuxuu noqonayaa weli min awliyaa illaah oo ilaahay baa dhowraya maqalkiisa iyo aagtiisa iyo gacmihiisa iyo lugihiisa intaba ilaahay baa dhowraaya ilaahay buu u dhowaanayaa ducadiisana waa aqbalayaa su-aashiisana waa ajiibayaa oo fadliga ilaahay bay ka mid tahay subxaanahu wa tacala ee waasaca soonkaa marka sunnada ah qaarkiisu waa yowmi waa usbuuci qaarkiis waxaa weeyaan waa ayaamo ka mida usbuuca sida soomu yowmi اlitnain wa yowm alkhamiis isniinta iyo khamiista oo la soomo toddobaad kastaba way ku jiraan isbuuc walbaba way ku jiraan midna waa shahri oo in la soomo bisha ayaamulbiidka saddexda maalmood iyo saddexiyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka bisha ayaamulbiid baa la yidhaahdaa oo habeenkooda dayaxu ma dhaco ilaa waaga uu ka baryo ayaguna waa waa shahri oo bishii bay imaanaysaa soo noqonaysaa qaarna waxaa weeye soonka sunnada ah waa sanawi oo sanadkiiba mar buu soo laabtaa ka sowmi yowmi carafa wa yowmi caashuuraa maalinta yowmu carafa la yidhaahda soonka la soomo iyo soonka yowmi caashuuraa sanad walbaba soo maraysaa intaba marka waa furas uu ilaahay siiyey qofka inuu ka faa'iidaystana ay tahay ouna dayacin yowmu carafa waa maalin cadiima oo aad u weyn oo culimmadu waxay tartansiiyaan oy ka hadlaan yaa fadli badan yowmu carafa iyo leylat lqadri habeenka leylat lqadriga la yidhaahdo ee qur-aanka ilaahay uu ku sheegay kun bilood inuu ka fadli badan yahay iyo maalinta yowmu carafa qaar waxay yidhaahdeen xagga habeennada haddii la fiiriyana laylatulqadri baa ugu fadli badan maalmaha haddii la fiiriyana yoomu carafa ugu fadli badan maalinta ilaahay uu soo dhowaanayo subxaanah ee addoommihiisa uu u soo dhowaanay malaa'igtana uu ku faanayo addoommaha wanaagsan ee iskaga imaaday min kulli fajin camiiq jiho walba iyo dhinac walbaba ka yimid jaa'uu shuctan hubaraa iyagoo basaasan oo booraysan oo haraadsan maalintaas deena soo tuurta sagaalka ay tahay bisha dilxija ee yidhahda yowmu carafa maalintaasi waa maalinta uu ugu dulli badan yahay shaydaanka maxaa yeelay kumanaan kumanaan yuu ilaahay naarta ka xoreynaya qofku ilaahay naarta ka xoreeyana wax naara oo is arkayaan ma jirto waa u dhammaatay waa gudbay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisuu gelinaya ibliis marka hebel naartii baa laga xoreeyey baa u daran innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir dacwadiisii iyo halgankii uu ku jiray bay ka hor imaanaysaay oo ah in dadku ay saciiro la galaan asaga marka yowmu carafa waa maalin cadiima ah. maalintaa markaa dadka xujayda ee xajka jooga inayna soomin oo iska afuraan baa fiican dadka kale een xajka teginna inay maalintaasi soomaan baa u fadli badanoo laba sano sanadkii soo tegay iyo sanadka soo socda yaa ilaahay ku dhaafaa dembiga kamaa habata can rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam ilaahay nabiga calayi salaam siduu caddeeyey laba sanaa ilaahay dembiga ku dhaafa yooma carafa halkaa maalinood soonto oo laga aqbalo qofka laakiin xaajiga camalka maalinta carafo la samaynaayo aad u culus iyo fursadda aadka qaali u ahe ducada iyo ibtihaalka tadaruca iyo allabariga khushuucda iyo oohinta maalintaa la rabo qofka muslimkaa inuu wax badan uu rabbi isku bihinbihiye la rabo waxayna bilaabanaysaa duhurka kadib xilligaana qofka sooman waa daciifaya wuquufka ayaa labarigaasu ka daciifi oo ka tabardhigi hadduu soomo saas darteed baa waxaa la hugseeyey ama la jideeyey oo mashruuca maalintaasi in la jamciyo duhurkii casarkii oo duhurkii xilligiisa casarka loo soo hormariyo casarkiina lasii tukado sida xaajiga ugu tafaruqo wuquufkaas iyo allabarigaas ilaa qoraxda ka dhacdo marka siyaamu yowma carafa fii xaqi alxaaj xajiga marka laga hadlayo waa makruuh qofka laakiin xajka aadana nasiib u helin inuu maalintaas sooma ayaa fadli badan istixbaabu alfitri lilxaaji qofka xaajiga ah bicarafaatin carafana jooga yowma carafa maalinta carafa inuu afuro ayaa sunna u ah u fiican qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can abi nadarin can cumayr mawlaa cabdillaahi bnu cabbaas can ummi alfadl binti alxaaris alhilaaliya radia allaahu canha ummu cabdulaahi bin cabbaas fadal baa ka weynaa fadal baa ka weynaa saa darteed baa hooyadii iyo aabbihiiba loogu kunyeeyey abulfadal iyo ummulfadal anna naasan dad yaatamaaro waxay ku murmeen cindaha ummulfadal agteeda gabadhaa la yidhahdo lubaaba lubaaba binti alxaaris alhilaaliya yowma carafa maalin carafa waxay ku doodeen fii siyaami rasuuliillaah nabiga inuu sooman yahay iyo in kale fa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen huwa rasuulka calayhi salaam saa'imu waa sooman yahay waa carafa waa yowmu carafa ajirkeedii la sheegay soomka marka nabigu waa sooman yahay wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen laysa bisaa'imin maya ma soomana maanta fa arsaltu bay leedahay umulfadl waxaan diray ilayhi nebiga xaggiisa biqadaxin weel labanin caana biqadaxi laban weel caanaah ama dhiil caanaah baa nabigu u diray calayhi salaam wa huwa nabigu waaqifun taagan calaa baciirihi ritigiisa dushiisa bicarafata carafa ritigaa taagan asagana waa ku fadhiyaa sala allah aleh wasalam fa sharibahu nabiga waa cabay shariba rasuulu llahi sala allah alay wasalam caanihii buu cabbay wixii dadka arkaayaan marka dakaha iyo caqliga umulfadal in nabiga su'aalay soo weydiiso ama in kooban intay israacaan ay dhahaan nabi allow arrinkaa lagu murmaye ma sooman tahay maanta oo ma soomaynaa mise waad afurran tahay waxaa ka xoog badan in nabiga calayhi salaam imtixaano loo geeyo isagoo saaran hashiisii oo khalaa'iqoo dhanna nabiga isha ku hayaan wuxuu sameeyey samaynayaa meeshuu istaagay isha ku hayaan ay arkaan nabigoo wax cabbaahiya sidaa deedna ay shaacic ku noqoto nabiga inuu afurran yahay uuna soomanayn sidaasaa ablaq oo ka xeel dheer in in yar ay su'aal weyddiiso intii kale ay waxba ka maqlaynin marka hada min dakaai umulfadl umm lubaaba bint alxaari radi allahu canha riwaayadan marka umulfadl baa caanaha nabiga u dirtay riwaayo kalena maymuuna bint alxaari oo walaasheed ah zawjadii nabiga iyo xaaskii nabiga ah marka umulfadl baa caanaha ay soo dhiibtay waxayna marsiisay maymuuna oo walaasheed oo nabiga u gudbisay calayhi salaatu wasalaam sidaasaa lagu jamcinaya qaala xadaana isxaaq bn ibraahim wa min abi cumara can sufyaan can abi nadar bihada alisnaad walam yakun wahuwa waaqifun cala baciirih muuna lafdigaa sheegin wa qaala can cumayr mowla umilfadal ayuu yidhi mutaabaca weeyaanad waa mutaabaca sufyaan ayaa wax mutaabacinaya maalik ibnu anas ibnu cabdillaah yuu mutaabacinaya laakiin riwaayatu maalik baa ka waasaxsan oo ka taamsan min riwaayati sufyaan oo asaga sufyaan muuna sheegin wahuwa waaqifun calaa baciirihi wa qaala can cumayr mowla umilfadal intaasna waa yidhi can cumayr mowla cabdillaahi ibnu cabaas buu kaa hore ahaa kana mawla umulfadl w qaalow xadad waa inaad isdhacdaayoo in dadka qaraabada ah mawaalidooda qof kale oo qaraabada ah loo nisbeeyo hadda kurayb oo kale mawla ibnu cabaas baa la yihahda waana mawla umulfadl wey isaguna qaala xadaana zuhayr bnu xarb qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy can sufyaan aلtawri can salim abi nadr bihada اlisnaad naxw xadiidi ibni cuyayna sufyaan waqaala can cumayr mawla umulfadl marka iyaduna waa mutaabaco oo sufyaan thawri baa wuxuu mutaabicinaya sufyaan ibnu cuyayna waxadaanii haaruun bnu saciid alayliyu qaala xadaana ibnu wahbin ahbaranii camr ana abaa nadar xadaahu ana xumayr mowlaa ibni cabaas ahaa radia allaahu canhuma xadaah tanna mowlaa ibni cabaas baa leehi annahu samica wuxuu maqlay umma alfadal oo hooyadiis radia allahu canha oo taquulu leh shaka naasu dadbaa waxay ka shakiyeen min asxaabi rasuulilah saxaabada nabiga ka mida fii siyaami yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda wanaxnu oo la joognaa bihaa carafa joogna maca rasuuli illaah wa bihaa ay bicarafa annagoo carafa joogna maca rasuulilah nabiga calayh salaam la jirkiisa yamaciisa fa arsaltu ilayhi umulfadl baa hadda hadalka toos u warinaysa waxay leedahay waxaan u diray biqacbin dhiil baan u diray fiihi labanun caano uu ku jiro wa huwa bicarafa nabigoo carafa jooga fashariba huwa cabay rasuulka calayh salaatu wasalaam qaala waxadaanaa haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana ibnu wahbin ahbaranii camru can bukayd bn ashaj can qurayd mowla bni cabaas radia allaahu canhuma can maymuunata zawji nabiyi sala allah aleh wasalam waa habareertiis maymuna bint alxaaris alhilaaliya annahaa qaalad waxay tidhi ina annaasa dadkii shakuu waxay ka shakiyeen fii siyaami rasuuliillaah nabiga inuu soomaya calayh salaam yowma carafa maalinta carafee ile waxaa la ogaa carafa iyo soonkeeda iyo fadligeeda iyo hadda carafo oo mowqicii carafiya makaankii oo la joogo oo xaalad culus lagu jira bal nabiga calayhi salaam xaalkiisa fa arsalat ilayhi maymuunatu maymuuna bintualxaaris baa nabiga waxay u dirtay bixilaabin labanin dhiil caano ah ay biinaa'in weel oo xilaabka hadda waa weelkii wey qadax baa soo marray iyo qacbi iyo xilaabkuna waa maa yuxlabu bihi laban caanaha weelka lagu liso ayaa la yidhaahdaa wa huwa waaqifun fi lmowqif isagoo mowqifkii carafa taagan nabiguna jabaluraxma jabal la yidhaahdo hadda ay dadka u bixiyeen jabaluraxma hoostiisa ayuu taagnaa calayhi salaatu wasalaam fa shariba minhu wannaas waa cabbay nabigu dadka oo yanduruun ilayhi fiirinaya marka hadda maymuuna waxaa laleeyahay maymuuna u dirtay iyo waxaa u dirtay walaasheed umulfadal isma diidayaan waxaa weeyaan umulfadal bacaanaha soo hadiyaysay walaasheed maymuunaha nabiga calayhi salaam oga dhow ayay u sii gudbin sanadkay gaarsiin baabu sawmi yowmi caashuuraa maalinta yowmu caashuura la yidhaahdo soonkeeda waa maalinta tobnaad ee bisha zake la yidhaahdo bisha zake la yidhahdo ama muxaram bisha koowaad ee islaamka islaamka bisha koobaad waa muxaram bisha labiyo tobnaadna waa dilxija bisha carafa la yidhaahdo marka maalintaasi tobankeeda yaa caashuuraa la yidhaahdaa sagaalkeedana taasuuxaa baa la yidhaahdaa fadli baa ku sugan iyaduna oo sanad baa lagu dhaafaa yoomu carafa ka fadli badan iyaduna sanad baa lagu dhaafaa oo wax sahlan maaha ajir weyn baa laga helaa in sagaalaadka lagu daraana si fiican saa marki doonno nabiga waa tamaniyey calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa jariir bn cabdilxamiid adabbi can hishaam bn curwata can abihi curwa bn zubayr alasad can caaisha radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tiri kaanat qurayshu quraysh waxay ahayd tasuumu tii soonta caashuuraa maalinta caashuura la yidhaahdo fi filjaahiliyati jaahiliyadi islaamka ka horbay bay soomi jireenba waxyaalihii ka haysteen diimihii hore ee wanaagsanaa waxaa ka mid a inay soomi jireen maalinta caashuura waxaa laga yaabaa inay yuhuudda reer madiina iyo kuwa khaybar deganaayo oo ahlulkitaab ah ay ka soo xigteen wa kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nabigu wuxuu ahaa yasuumuu kii soomo nabiguna waa soomi jiray shay khayrka ah waa iska waafaqi jiray rasuulka calayhi salaam waxa dalaalka ee fidrada ka hor imaanaya ee shirkiyaadka ilaahay kayrkii ku saabsanna xataa qabla albicta nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma dhaqaaqin mana samaynin in khamradii la cabo asnaamtii wixii loo gowracay inuu ka qayb qaato nabiga calayhi salaatu wasalaam ilahay baa ka badbaadiyey laakiin wixii soomka iyo cibaadaadka ku saabsan dhawaafka kacbada iyo umuurahaas kaana yushaariku maca qowmihi sala allah calayh wasalam waa la isticmaali jir falammaa haajara ila almadiina markuu nabigu madiina u soo hijrooday saamahu waa soomay wa amara bisiyaamihi in soomuuna amray amarkaas amrul wujuub buu ahaa oo waajib bay ahayd maalinta caashuura in la soomo falammaa furida shahru ramadaan markiisa ramadaan la farad yeelay qaala nabigu wuxuu yidhi man sha'a qofkii rabo saamah maalinta tobnaadka ee bisha layidhaahdo muxaram ama zakar soonkeedii ninkii raba ha soomo waman sha'a qofkii rabana talaku ha ka tago sunnay iska noqotay iyo istixbaab waajibnimadii waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay soonkii iyo ramadaankii ayaa lagu nasakhay nasakaana waxaa la dhahaa nasku lakhafi ila alaqal shay fudud oo la nasakho oo mid ka culus lagu bedelo ziyaaratu ajr iyo tawaaba ku sugan yowma caashuura wax ka fadli badan oo leylatulqadara ah. iyo cashar awaakhira ah. iyo khayr fara badan baa ku sugan saas darteed nasakhaasi maalintaasi caashuuraha waa sugnaatay ramadaanka ayaa lagu nasakhay sunnadnimadii iyo ajirkii iyo tawaabkiisa sidii buu baaqi u yahay qaala waxadaana xataa sanadka u dambeeyey nabiga waa soomay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi sanadka soo socdana sagaalaadkan ku dari doonaa buu waxadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb moxamed ibnu alcalaa alhamdaani qaalaa waxay dhaheen xadaanaa ibnu numayr moxamed ibnu cabdilaahi xadaanaa ibnu numayr cabdullaahi e, e, ibnu numayr oo muxamedku waa shaykhu muslim aabbihiina waa shaykhu shaykh cabdullaahi ibnu numayr can hishaam bi hada lisnaad walam yadkur fii awali alxadiid ma sheegin wa kaana rasuulu llaahi sala allah alay wasalam yasuumuhu wa qaala fii aakhiri alxadiid wa taraka caashuuraa buu ka tegey faman sha'a saamahu qofka raba waa soomi waman sha'a taraka qofka rabana waa ka tegayaa walam yajcalhu ma yeelin min qowli nabiy hadalka nabiga calayh salaam ka riwaayati jariir sida jariir ibni cabdilxamiid uu u yeeray oo kale qowlu nabiyi sala allah alay wasalam intaasoo hadala waxaa loo celinaya waa cabdullaahi bnu numayr ee mutaabicaynaya jariir ibnu cabdilxamiid ee ziyaadaadka uu la yimid ninka leera aan la imaanin marka taas weyaan marka eh, waqaala iyo wataraka iyo walam yajcalhu intaasoo dhanba waxaa loo celinaya faacilka waa cabdullahi bnu numayr qaala xadaanii camru naaqib camru bnu mukayr qaala xadaanaa sufyaan can الzuhri can curwata can caaisha radi allahu canha ana yowma caashuuraa maalinta caashuura la yidhaahdo waa zake tobankeedee kaana yusaamu fi ljaahiliyati islaamka ka hor baa la soomi jiray falama jaءa alislaamu islaamkii markuu yimid man sha'a qofkii raba saamahu waa soomi waman sha'a talaka qof kalena waa ka tegaya weli markuu islaamku yimid u horraysay ma aheen markii madiina la yimid ramadaanna la farad yeelay oo ahaa waajibkaas ramadaanka u imaaday ay sunno noqotay ee ramadaan markuu nabiga alay slam markuu madiine galay waaba sii adkeeyeyba markuu madiine galay waa sii adkeeyey oo yuhuud ay dhaheen waxaan u soomaynaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam bu ilahay badbaadiyey naxnu xaqu bimuusa minkum maa inoo imaan doontaa qaal xaddadanaa xarmanat binu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin qaala akhbarana yuunus ibnu yaziid can ibni shihaab qaala akhbarani curwa bnu zubayr ana caaisha radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa yaamuru bisiyaamihi in la soomo maalinta caashuuraa qabla an yufrada inantaan la farad yeelin ramadaanu ramadaan amar buu ahaa waajiba falamaa furida ramadaanu markii la farad yeelay kaana man shaaa qofkii raba wuxuu noqday saama waa soomi yowma caashuuraa waman shaaa qofkii rabana aftara waa afuri oo wujuubkii iyo waajibnimadii baa la nasakhay oo sunnay noqotay mu'akada qaala xadaana qutayba bnu saciid wamuxamed ibn rumxin ibn muhaajir jamiican can ilayt ibni sacdin qaala ibnu jurayj ahbarana layih can yaziid bin abi xabiib ana xiraakan ahbarahu ana curwata bnu zubayr ahbarah ana caaishata ahbaratu ana qurayshan quraysh kaanat tasuumu way soomi jirtay caashuuraa fi ljaahiliyati islaamka ka hor uma amara rasuululahi baa adkeeyey sala allah alay wasalam bisiyaami soomkiisa xataa furida ramadaanu ilaa ramadaan laga farad yeelay faqaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi man shaaa ninkii raba falyasum ha sooma hadda kol haddii ramadaan ilaahay noogu bedelay oo waajib oo ka fadli badan soonkii caashuuraa waa iska sunno qofka mashiiyadiisii iyo suu raba iyo khiyaarkiisa way ku soconi waman shaaa falyafdulha in furo man shaaa falyasum ha soomo liziyaarati alfadli wadarajaat wa darajaat waman shaaa falyafduru ha afuro licadami lwujuub waajib ma qaala xadaana abu bakr abi shayba qaala xadaana cabdullahi bnu numayr xaa waxadaana ibnu numayr walafdu lah qaala xadaanaa abi cabdulaahi qaala xadaanaa cubaydullaahi can naafic qaala ahbaranaa cubaydullahi bn cumar radi allahu canhuma ana ahla aljaahiliyati cabdulahi bn cumar radi allahu canhuma ana ahljaaqaala baa meesha ku jirta qaala wuxuu yidhi ana ahla aljaahiliyati kaanuu yasuumuuna waxay soomi jireen yowma caashuura wa ana rasuula allah nabiga calayh salaam siyaama waa soomeen waalmuslimuuna muslimiintuna way soomeen qabla an yuftarada intaan la faradiye liramaضaanu falama ifturida ramadaan ramadaan markii la farad yeelay qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi inna caashuuraa maalinta caashuura la yidhaahdo muxaram tobankeeda seke tobankeeda yowmun waa maalin min ayaami illaah maalmaha ilaahay ka mid ah faman shaaa saamahu yani waajib ma aha faman shaaa saamahu qofkii raba waa soomu man shaaa taraka waa ka tegaya laakiin fadliga waxaa ku jira in la sooma fadliga ku jira bale bisha muxaram oo idilba yaa nabiga calayh salaam fadli ku sheegay oo badan bacda ramadaan siyaamu shahrilaahi lmuxaram baa soo aroortay bishaa muxaram la yidhaahdo laakiin dhammaanteed lama soomayo mana sugna nabigana calayhi salaam bil ramadaan ahayn muuna wada soomin yowma caashuuraa iyo yowma taasucaana si gaaray ah u sii fadli badan yihiin qaala xadaanaahu muxamed bn muana wazuhayr bnu xarbin abu khaysama qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqaaan yaxya bnu saciid xaw xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana abu usama xamaad kilaahuma can cubaydillahi bimidli fi hada isnaad xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana layun xaa xadaana ibnu rumxi maxamed ibnu rumxi ibnu haajir akhbarana layd can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma anahu dukira waxaa la sheegay cinda rasuulilah anahu shaniye dukira waxaa la sheegay cinda rasuuliillah nabiga calayhi salaam agtiisa yowmu caashuuraa maalintaa yowmu caashuuraa baa lasoo hadalqaaday nabiga agtiisa faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yowmu caashuuraa yowman maalin yasuumuhu uu soomi jiray ahlu jaahiliyati jaahiliyada islaamka waxay ka horreeyaa la dhahaa faman axabba minkum ninkii idinkii nagamidoo jecel an yasuuma inuu soomo falyasuum ha soomo liannahu kafaara lisanati almaadi sanad ajir dembigiis baa lagu dhaafaa sana alqaadim waman kariha falyadacu ninkii ka karana rabana falyadacu ka tago waman karihahu ninkii naca oo dhaha jaahiliyadii baa la soomi jiray anigu waajib baygumahe waa iska dhaafi oo naftiisa aynan nashaad u haynin falyadacu waa iskaga tago waman karihahu waa saas yani ninkii naftiisa aynan diyaar u ahayn oo aan rabin inuu soomo oo aan nashaad u haynin falyadachu ha iskaga tago qaala xaddaanaa abu kuray maxamed bnu alcalaa qaala xaddaanaa abu saama xamaad can lwaliidi cali ibnu kaiir qaala xaddaanaa naafic abu cabdillaahi almadani ana cabdallaahi bni cumara radi allahu canhuma xadaa annahu samica wuxuu maqlay rasuulallaahi sala allah aleh wasalam yaquulu leh fii yowmi caashuuraa maalinta caashuura la yidhahdo ina haadaa maalintan yowmun waa maalin kaana yasuumuhu ahlujaahiliya ay soomi jireen faman axaba qofkii jecel an yasuuma inuu soomo falyasuum ha soomo waman axaba qofkii jecel an yatrukahu inuu ka tagana falyatrukhu ha ka tago wa kaana cabdullaahi radi allahu canhu wuxuu aha laa yasuumu maba soomi jirin ilaa an yuwaafaqa siyaamah soomamkiisii kale inay waafaqaan mooyeene oo hadday yowman isniin kusoo hagaagto ama maalin khamiis kusoo hagaagto ama soom iyo siyaamu yowmin oo qdaaru yowmin ama ayaamulbiir cafwan siyaamu yowmin oo qdaaru yowmin maalmaha hadday kusoo hagaagto waa wailaa yowma caashuuraa laysa min ayaamilbiid kuma ma soo geli karto وxadثnي محamed بن أحmed بن أbي khلف xadثna الروح بن cbaad xadثna أbu mالك cubaydاللahi بن الأخنس qال أخبرnii ناaفع can cabdاللahi بن cمر رضي الله canهuma qاal dukira cinda النabiyi salى الlaه عليه wasalam waxaa lagu soo hadal qaaday sawmu yowmi caashuura dakara bimili xadiidi leyd bni sacdin sawa kaas wax lamida xadiidka leyd bni sacdin xadiid lamida ayuu sheegay ayb leyd bnu sacdin waa soo maray riwaayadiisii riwaayadiisi leyd bnu sacdin uu ka warinayay naafic naafic mawla bni cumar uu ka warinay mutaabacadan nin kale waxu mutaabaca lahay abu maalik cabdillah bin axras ninkaa wey waxa u mutaabaceen naafic bay iskugu imaadeen labada sanad waxadaana axmed bn cumaan alnawfali qaala xadaana abu caasim alnabiil adaxaaq ibni mahlad qaala xadaana cumar bn muxamed bn zayd alcasqalaani qaala xadaana saalim bn cabdillaahi qaala xadaanii cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma qaal dukira cinda rasuuli illahi sala allah aleh wasalam waxaa la sheegay yowmu caashuuraa faqaala wuxuu yidhi daaka yowmun maalin wey kaana yasuumu ahlujaahiliya soomi jireen man haa saama waman haa taraka taasuu nab ala slam sunno wey qaala xaddaana abubakr bn abi shayba abu hurayra jamiican can abi mucaawiyata qaala abu bakr xaddaana abu mucaawiya can acmash can cumaarata can cabdiraxmaan bni yaziid qaala dakhala ashcaf bnu qays calaa cabdilahi buu usoo galay wahuwa ytaqada cabdulahi bn mascuud wey ashcaf ibnu qays baa wuxuu usoo galay cabdulahi bn mascuud oo qadaynaya waana maalintii tobnaadkeed faqaala markaasuu wuxuu yidhi cabdulahi bn mascuudkii loo yimid yaa abaa muxamed abaa muxamedow oh, waa ashcaf ibnu qays abaa muxamedka cabdulahi ibn mascuud asaga abu cabdiraxmaan baa la dhahaa yaa abaa muxamed udmu u soo dhowow ila alqadaa qadada u soo dhowow cuntada u soo dhowow ila sidaasaa ay ku jirtaa akhlaaqda wanaagsan iyo muxuuha dhaqanka fiican waa sidaa cuntadaadii iyo reerkaadii wixii oo cuntada la cunaayo qof hadduu ka soo kordhaco tafadalu maala dhihi waa loo bannayn dacaamul waaxid yakfi cuntada waa ka soo hordhacday iyo waa kaa hordhacday iyo bajedka laguguma darin iyo waxaasoo dhan ba dhaqan islaam maaha dhaqan islaam wixii la haystaa wax yaa la wada qaybsadaa oo lagu wada maaratay wada cuna barakada saas ku jirta udnu ila alqadaa u soo dhowow faqaala wuxuu yidhi awalaysa alyowmu soo maantu ma aha yowma caashuuraa maalintii bisha zaka ay tobanka ahayd yowma muxaram soo maaha ee soonkeeda la fadilay qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi wahal tadri ma og tahay maa yowmu caashuura yowmu caashuura ma taqaanaa taariikhdeedii iyo meesha salka ay ku haysa dunucdeeda iyo waxaa laga sheegay wixii ka dambeeyey qaala wuxuu yidhi wamaa huwa oo muxuu yahay qaala wuxuu yidhi innamaa huwa yowmun waa maalin kaana rasuulullaahi sala allah alay wasalam uu ahaa yasuumu kii sooma qabla an yanzila shahru ramadaan shahru ramadaan iyo waajibnimadeeda intuuna soo degin ayuu nabigu soomi jiray falamaa nazla shahru ramadaana markuu soo degay turika waa laga tegey waqaala abu kurayr isaga wuxuu yidhi tarakahu nabiga waa ka tegey sala allah alay wasalam tagitaanka marka mutaritaanka kulli aha waajibnimadiisii baa laga tegey faman shaa saana man shaa faqdarahu iyo nabiga inuu soomay xataa sanadku dambeeyey intaba way suganta marka ibnu mascuud radi allahu canhu ijtihaadkiisa inay tahay oo ismoosiyin lagaba tegey iyo inuu ka wada tarkiga tarkulwujuub waajibnimadii baa laga tegay sunnadii waa sidii wahada huwa alwlaa waxadaana zuhayr bnu xarbi wcuhmaan bin abi shayba qaalaa waxay yidhahdeen xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid can alacma sulaymaan bin mihraan bihada alisnaad wa qaalaa waxay dhaheen falammaa nazla ramadaanu tarakahu waa ka tegay nabiga calayh salaam marka ninkii ninka isagoo cunaya maalinta caashuura ad aragto hala yaabin gaar ahaan hadda wakhtigan ay sunnada iyo muslimiintu ay baraaruga qaateen oo ay si fiican u baraarugeen mar dhow oo ama sanawaad hore lama aqoonin in dadku ay dhaqan ahaan u qaataan bishaasi tobankeeda iyo carafo maalinteeda in la soomo dad yar baa laga yaabaa khawaas aw ah, khaas ah inay soomi jireen laakiin alxamdulilah tawciyada culummada iyo muxuu aha wacyigelintii iyo la socodkii sunanka tadbiiqooda hadda waxay noqotay sidii soomkiibaa caadiga faradka ah oo kale yaa maalinta lagu xisaabtamaya oo waa maalinta caashuuraa baa la maqli oo reeruhu suxuurtii baa lasu diyaarin oo waa la soomi oo yowmu carafana sidoo kale oo walxamdu lilah calaa dalik arrimahaas waa arrin mushajaca in sunanka loo soo noqdo oo la tadbiiqiyo oo lagu camalfalo oo maalmahaasi ku jira ashhurka iyo bilaha muslimiinta ee hilaaliga ah in la tixgeliyoo lala socdo bishan maxaa ku jira iyo maxaa ka mida ah? bale ayaamihii soonkii subuucigahaa muslimiintii khamiistii bay ku muslimiin badan alxamdulilah mxuu aha yaamalbiidkii kullu haada waxaa weeyaan waa arrin fiican oo iqbaalaho fiican wey falama nazla ramaضaan qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana wakiy yaxya bnu saciid alqataan can sufyaan xaw ah. xadaana moxamed bnu xaatim lafdula xadaana yaxya bnu saciid xadaana sufyaan xadaana zubayd bn yaami can cumaarat bni cumayr can qays bni sakan ana ashcaq bnu qays dakala wuxuu u galay calaa cabdilaahi cabdillahi bn mascuud buu galay yowma caashuura wahuwa yaakul isagoo cunaya faqaala wuxuu yidhi yaa abaa muxamed ashcaqu abaa muxamedow udnu soo dhowow fakul kaalinana cun qaala innii saa'imu waan soomanaya qaala kunnaa nasuumu waa soomi jirray uma turika waa laga tegay marka qofkii adarta sagoo ka tagaayo cunta iska qoraayo maalintaasi iyaduna hala yaabin hala yaabin maxay wax dembiga uu leeyahay ma jirto ramadaanka muuna tegin waajibka muu tegin soon faradahoo ama ramadaani ah ama qada'a ah, ama nadar ah midna ma ahe waa soon sunna ahoo tafadul iyo ajir iyo muxuuha darajo raadis ah oo dadku markaa ay khiyaar u leeyihiin xadana mxamed bn xaatim qaala xadana isxaaq bn mansuur qaala xadana israa'iil bn yunus bn abi isxaaq asabeeci can mansuur ibni muctamir can ibraahim anaqaci can alqama bin abi waqaas qaal dakhala ashcad binu qays baa wuxuu u soo galay cala bni mascuud cabdulaahi weeyaan cabdullahi bni mascuud wahuwa yaakulu yowma caashuura isagoo cunaya faqaala wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow cabdullahi bni mascuud weeye ina alyowma maanta yowmu caashuuraa weeye waa maalintii tobanka ay ahayd bisha muxaram ee fadliga badnay soonkeeda maxaa cuntadan faqaala wuxuu yidhi qad kaana yuusaam waa la soomi jiray iyadoo waajibnimo loo soomo qabla an yanzila ramadaan intuu ramadaan soo degin falamaa nazla ramadaanu markuu soo degay turika waa laga tegay wujuubkii fain kunta mufdiran haddaad afuran tahay sideedoo kale facim facam kaale cuntada nana cun buu yidhi haddaad afuran tahay haddaad soontana ajir iyo tawaab qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana cubaydullaahi bn muusa akhbarana shaybaan can ashcad bin abi shacdaa can jacfar bin abi thawr can jaabir bn samurata radi allahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu ahaa yamurunaa kiina amra bisiyaami yowmi caashuura maalinta caashuura soonkeeda ayaxufuna calayh waa nagu boorrin jiray wayatacaahadunaa cindah weliba waa naga warhayey rasuulka calayhi salaam arrimahaas cindahu agtiisa markaan joogno inaan soomana in kale ayuu naga warhayey oo nagu kormeeri jiray falammaa furida ramadaanu ramadaan ama yatacaahadunaa cindahu waa noo dardaarmi cinta waa dhici karta falammaa furida markii la fara ramadaan lam ya'murnaa nama amrin walam yanhaana nagama reebin walam yatacaahadna cindah namana su'aalin oo naguma boorrinin qaala xadadana xarmala binu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin akhbarana yunis can ibni shihaab akhbaranii xumayd bin cabdiraxmaan inuu samica mucaawiya bin abi sufyaan uu maqlo khatiiban bilmadiina mucaawiya bin abi sufyaan ibnu sakhar alamawi saxaabiga jaliilka radia allaahu canhu amiiru lmu'miniin ayaa wuxuu yimid madiina caasimadii uu joogay magaalada muslimiinta markaasi caasimada u ahayd dimishk bay ahayd xilligiisa markaa madiina u yimid ziyaare iyo markuu soo xajiyey soo cumraysta markaasuu istaagay khadiima bilmadiina isagoo khudbanayo yacni fii qadmatin soo gelitaan uu qadamahaa soo galay madiina ma aha meeshuu deganaayo waa soo gala waa yimid khadabahu markaasuu khudbeeyey ilan waa amiirkii mu'miniinta meel allaala meeshuu tagaba isagaa hoggaanka la wareegi uu khudbayn oo imaam u noqon dadka khadabahum yowma caashuuraa maalin caashuuraa buu khudbeeyey faqaala yani dadku wacdiye wey laanna khudabku qaarna waa khudab murataba oo raatiba kuwana waa munaasabaad bay ku yimaadaan marka munaasaba ahaan buu u khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ayna culamaa'ukum culammadiinna awayaa ahlalmadiina reer madiinow markii waxyaalo qaarkood oo ama laga tegay ama lala imaaday uu ku yar inkirsan yahay culummadu markaasi yuu mas-uuliyadda saari jiray maad baraarujisaan maad hadashaan dadka u sheegtaan wax ayna culamaa'ukum ya ahla almadiina ummadda ilan waxay wax ku dayanayaan culammada meeshay maraan ayay wax moodayaan meeshii ay ka hadhaan ama ka reebaanna ka hadhayaan dadku khayr iyo wanaag unbay rabaan wixii jahli iyo aqoon la'aan ay ku xumbaartana culummadaasay mar walba ka saxdaan marka ayna culamaa'ukum yaa ahlalmadiina samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqloo yaquulu leh lihaada hada alyowm maalintan haadaa yowmu caashuura waa maalintii caashuura walam yaktub illaahu ilaahay ma farad yeelin calaykum korkiina siyaamahu soomkiisa farad ilaahay inagama dhigin wa ana saa'imu anigu waan soomanahay faman axabba qofkii jeceloo minkum idinka inaga mida an yasuuma inuu soomo falyasum ha soomo waman axaba qofkii jecel an yafdura inuu yufdira inuu afuro falyufdir ha afuro waa sunnase waajibna maaha ogaada marka dadka in insaan lagu caddeeyo haddii lagu boorriyo oo laga hadlo oo dadku ay insaan ku qaataan waajib inay u maleeyaan waajib inay u maleeyaan taasaa dhici karta marka waa in loo caddeeyo in laga tegi karo la soomi karo ajir iyo tawaab ay leedahay nabigu soomay ka tegey ama mu amray uu yidhi ama soon ama ka tag dadka faman shaaa saama waman shaaa afdar arrimahaas ayaduna waxaa weeyaan cilmi ahaan in loo barto weeyaan loo fahmo si aan waajib loogu malayna waxaan ramadaan ahayn inuu waajib yahay qaala xadaana abu daahir axmed bn camr xadaana cabdulahi bn wahbin akhbaranii maalik bn anas can hishaab fi hada isnaad bimilihi qaala xadaana ibn abi cumara xadaana sufyaan bn xuyayna can zuhri bihada isnaad samica nabiya sala allah alay wasalam maqlo yaquulu fii midli hada alyowm maanta oo kale maalinta yani tobanka ay tahay bisha innii saa'imun waan soomanahay faman shaaa qofkii raba an yasuuma inuu soomo falyasuum ha soomo walam yadkur baaqi alxadiidi maalik wayuunas mayna sheegin xadiikii maali nus oo kale muna sheegin waxaa sheegay waa sufyaan ibnu xuyeyna oo intaa ka tegey qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym can abi bishrin jacfar ibn abi waxshiya can saciidin ibni jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qadima rasuulu llaahi sala allah alay wasalam almadiina soo galayoo fawajada wuxuu helay yani hijradii markuu soo haajiro madiina tegay fawajada alyahuuda yahuudo wuxuu helay yasuumuuna uu soomayo yowma caashuura maalinta caashuura marka ma aha maalintuu nabigu soo galay inuu isla maalintiiba ayagoo soomi inuu arkay macnuhu ma aha isla maalintiiba ayagoo soomi muuna arkin liannahu nabiga calayh salaam wuxuu soo galay bishii rabiiculawal rabiiculawal buu soo galay caashuurana waa muxaram marka muxaramkii ka dambaysay bisha eh, rabiiculawal oo aad ooga dambaysa waaye marka eh, tartiib marka ma keenaysa fawriya falamma markuu soo galay wajada fawriya marka helayso ayib maanta bisha muxaram sideeda waa fadli badan tahay waa soo sheegnay in la soomo way fiican tahay dhib male tobanka hore qofka iska sooma ilaa maalin tobnaad waa ajir iyo toban insha allah ayib bicumuum hada alxadiid xadiidka shaaray oo ah bacda ramadaan waxaa ugu fadli badan siyaamu shahrillahi almuxaram ayb qaala waxadaanaa fawajada alyahuuda yasuumuuna yooma caashuraa iyagoo soomigu helay oo markuu nabigu rabiiculawal tegey rabiicu aani jamaadulawal jamaadu aani rajab shacbaan ramadaan shawaal ija muxaramkii dambe waayo muxaramkii dambe ayay la soo baxeen nimankii yahuudda ay madiina degan ayagoo sooman fa su'iluu can dalik arrinkii baa la weydiiye waxaa li maxay tahay weliba waxay ku dari jireen damaashaad iyo farax iyo isqurxin iyo markaasaa faqaaluu waxay dheen hada alyowmu maalintan fahada alyowmu aladii waa maalintii adhara allaahu fiihi muusa ilaahay muuse uu adkaysiiyey oo u guuleeyey oo uu gargaar iyo guul siiyey wa israa'iil iyo reer banu israa'iil uu ka guuleeyey calaa fircoona fircoon iyo qowmkiisii ilaahay halaagay fircoon iyo kuwa raxsanaa muuse calayh salaam iyo banu israa'iilkii la gumaysan jiray ee isticmaalka fircoon ku hoos jirayna ilaahay uu xoreeyey fircoonna uu meeshaa ku xidhibtiray oo badda ay laqday oo ku baabi'iyey guushaasaa muuse oo nebi ah oo rasuula ulilcasmi ah iyo dadkii mustadcafiinta ahaa ee muuse rumeeyey ayaa ilaahay guushaa maalintaas siiyey marka ma yowmun cadiim waa maalin wanaagsan oo taariikhda ku fiican waaye hadday sidaa dhacday muuse calayhi salaatu wasalaam waa soomay ilaa waa nabi ilaahay maaragtay uu waxyiga ku soo dejiyo u waxyooda musharixa oo tashriixa iyo sharciga dejintiisa ilaahay uu maaragtay subxaanahu wa tacaala toos ugu dejin jiray marka waa soomay hadduu soomay oo ay uu nabi muuse soomay dadkiisana waa ku raaceen dadkiisana waa ku raaceen fa naxnu nasuumu waa soomaynaa tacdiiman lahu anagoo weynaynaynaa ayay yidhaahdeen tacdiimantaas markaa intii muuse uu la yimid waxay ku dardareen intii marka nabiga waa ka gooyey calayh isalaatu wasalaam faqaala nabiyu sala allah alay waslam wuxuu yidhi naxnu wlaa bimuusa minkum annagaa inaga awlaysan oo iniga xigna muusa bimuusa muusa minkum idinka waa marka koobaadee waa nabi nabigana waa nabi midda labaadna waa ululcami nabigana waa ululcami midda saddexaadna nabiga calayh salaam waxaa la amray inuu ku daydo muuse ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum muqtadi dadkii la yidhi muuse ka mida salaam ambiyada ku daya la yidhi midda saddexaadna waxaa weeyaan cibaadadan iyo iyo muxuu ahaa soonkan waxaa un laga aqbali qofka mu'minka ee gaal gaal soonkiisa iyo cibaadadiisa iyo daacadiisa waxaa makarayso yuhuuda gaalawo yuhuuda waa gaal marka naxnu awlaa bimuusa minku anaga inaga waraysan faamara bisowmi soomkiisi buu amray ayagana way soomayeen muslimiinta way soomayeen marka halkaa tashaabuh iyo mushaabahat alkufaar miyay keeni maya haddii shay khayra oo xaqa oo wanaaga oo sharci ah ay gaaladu ay isku waafaqno oo annagana aan dhinac ka samaynayna ayagana ay si un noogu soo lugdhacaan waxaa weeyaan waxba dhibaataa naguma hayso wax dhibay nagu haysa ma laha ee waxaan diintaanadi iyo sharcigaanaa waafaqsanayna ayaga ku raacno oon ayaga shabahano oon tanaazul annaga samayno middaa way midda la diidan yahay naxnu wlaa bimuusa minkum faamara bisawmihi soomkiisii buu nabiga cala salaam amray tan marka waxaa la yidhahdaa sharcu man qablana sharcu man qablana sharcun lana maa lam yarid fii harcina khilaafu maa lam yarid fii sharcina khilaafuhu hadduuna sharcigeena wax khilaafsan uuna ku imaanin sharcigii dadkii naga horreeyey sharci buu noo yahay marka waa masalada culammadu ay ka hadlaan ay niqaashaan oo saddexda daraf ay geelayaan darafaan wasat taxdiirkeedana uu yahay haddii uu sharcigeena wax ummadihii hore ahaa ee ay samayn jireen sharcigeenna uu mamnuuciyo manciyo taas mamnuuc weeye hadduu sharcigeenna ilzaamiyo oo tashriixiyana waa mashruuc hadduu ka aamuso weeye maxalu nisaaca haddii ka aamuso oo waxaa markaas ummadihii hore iyo nabiyaashii hore ay sameyn jireen sameey iyo ha samayna midna haddaan la dhihin middaa weeyaa midda culummadu ay ka niqaashaan ee khilaafka ka taagan yahay naxnu wlaa bimuusa minkum fa amara bisawmihi وxadaثnah بن bashاar وabu bakr بن naafici جamيiعا can mxamed بn jacفar can شhucba can abi bishrin bhada الإsناad وqala fasأlhm can dalika xadaثanii ibn abi cmra qala xadaثna سufyaan can أyub can cabdالlahi bn سacيid bn jubayrin can abihi can ibn cabاasi radي الlah canهuma أna rasuula الlahi salى الlah عalيه wasaلم qadima wuxuu soo galay almadiina fawajada الyahuuda yahuuda wuxuu ugu yimid madiina ilan deganaayeen yahuudda banu qaynuqaac iyo banu nadiir iyo muxuu ahaa nimankii la dhihi jiray bani qurayda saddex qabiiloo waaweyn baa deganaa qadima almadiina fawajada alyahuuda siyaaman iyagoo sooman yowma caashuuraa faqaala lahum rasuulu llahi baa weydiiyey cala salaam wuxuu ku yidhi maa hada alyowmu aladii tasuumuunahu maalintan aad soomaysaan maxayti faqaaluu hada yowmun cadiim maalin weyn wey anja allahu ilaahay baa badbaadiyey bixiihi yoomkaasi muusa muuse iyo qowmahu qowmkiisa waaraqa wuxuu ilaahay maasheeyey fircawna fircawn iyo qowmu qowmkiisuu maasheeyey badda ku halaagay webigii nahru niil ayuu ilahay ku halaagay fircawna wa qawmah badda marka lagu sheeg waa webigaa wey laanna webiga bad waa la dhahay qur-aanka inta badan bad buu ka cabbiraa waqaraqa fircawna wa qawmah fasaamahu muusaa muusaa soomay shukran asagoo ilaahay ku shukrinaya nicmo weyn buu ilaahay siiyey nicmada mutajadidka ee cusubna shukri sujuudu shukri iyo salaatu shukri iyo muxuu aha alxamdu iyo arrimahaasay wadataan fanaxnuna iyo soomkaaba laftigiisa fanaxnu nasuumu annagana waan soomaynaa bay dhaheen faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalama wuxuu yidhi fanaxnu xaqu annaga inaga xaqnimo badan wa ulaa inaga owlaysan bimuusaa muuse minkum idinkan gaalada ah oo muuse maanta ma rumaysid idinku haddaad nabigi ilaahay moxameda aad beeniseen jamiicu alambiyaai warusuli waad beeniseen fasaamahu rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa soomay wa amara bisiyaamihi in la soomana waa sii adkeeyey marka horeba waa la soomi jiray oo quraysh baa la soomi jiray nabigana waa la soomi jiray haddana waa la sii ta'kiidiyey waxaddaana isxaaq bin ibraahim qaal aqbarana cabdurazaaq bin hamaam xaddaana macmar can ayuuba bhada isnaad ila anhu qaal can ibni saciid bni jubayri lam yusamiih ma magacaab waxadaana abu bakr bin abi shayba ibnu numayr maxamed bin cabdilaah qala xadaana abu usaama xamaad can abi xumaysin can qays bni muslimin can dariq bni shihaabin can abi muusa radi allah canhu qaal kaana yowmu caashuraa yowman maalin buu ahaa tucadibuhu lyahuudu yahuud ay weynayso watattakiduu ay ka dhigato ciidan ciid faqaala rasuulu lah sal slam wuxuu suumuuhu antum idinku sooma suumuuhu antum muxuu diiday ciiddii buu diiday ciid bay ka dhigan jirtay oo dhar quruxsan iyo haweenkii iyo dadkoo loo qurxiy waxaas wey isaga nabigu waxaas dhan waa diiday wuxuu yidhi ciid lama ogola waxaan ka labada ciidood ee muslimiinta maxaase la rabaa suumuu antum sooma oo cibaadaysta oo alla barya oo ku raaca nabi muuse calayh salaam iyo ululcasmi iyo ambiyada suumuuhu antum sooma waa masalatu tashriic wey qiyaas maaha masalatu qiyaas maaha cibaadada lama qiyaasan oo ma dhihi karta hadda middaasoo kale muuse isaguba saas uu yeelee annaguna sidaa yeelaynaa waxyaalaha loo daliishaday ka mid tahay qardajeexa ah ee hadyigii nabiga iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu khilaafo oo la dhaho waxaas waxaa weeyaan masaladaas sidaas oo kale oo nabi muuse calayhi salaatu wasalaam soonkii uu soomay soonkuu nabi muuse soomay iyo soonkii nabi maxamed calayhi salaam in looga qiyaas qaato in maalin rabiiculawal iyo bisha mawlid la yidhaahdo la damaashaado oo cunto la cuno laysku imaado oo la weyneeyo ciiddii buu u jiiday soomaali muslimiintana mawliidka dadka muslimiinta mawliidka iyo arrimahaasi galaan ciid bay ka dhigtaan waa ciiday ciid bay ka dhigtaan ciidda ugu weyn wey ciidda ugu weyn weyaan oo duwalka islaamiga ah faystay bay ka dhigaan maalinta ayada ciidda ka weyn maxay tahay waa diiday rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa diiday suumuuhu antum bir marka qiyaaskana waxaa la rabaa inay inuu shuruud shuruud leeyahay iyo arkaan oo iswaafaqsan yahay ilaa haddii uu meesha uunan cilladiisa aynan waafaqsanayn asalka iyo farqa iswaafaqsaneen wuxuu noqonaya qiyaaskaasi qiyaas maca alfaariq buu noqon nas hadduu ka hor imaanayana qiyaasun faas bilictibaar buu noqon qiyaas faasi bilictibaar ayuu noqonaya marka soon iyo cunto la cunayna iskuma qiyaasan karo iskuma qiyaasan karo ha la soomo isniinta ha la soomo caashuura iyo cunto ha la cuno ha la damaashaado waa kaafkii kala dheeri wey waxaddaanaahu axmed bin almundir qaala xaddaana xamaad bin usaama xaddaana abulcumaysin akhbarani qays fadakara bihada lisnaad bimilihi wazaada qaala abu usaama wuxuu yidhi faxaddaanii sadaqa bin abi cimraan can qays bn muslim can daariq bn shihaab can abi muusa radi allahu canhu qaal kaana ahlu khaybar waxay ahaayeen yasuumuuna kuwa sooma yowma caashuuraa yatakhiduunahu ciida ciid bay ka dhigan jireen iyo feesto iyo maalin farax wayulbisuun waxay ararbixin jireen u labisi jireen nisaam haweenkooda fiihi maalintaasi xuliyuhum aw xilliyahum xillidoodii waxay isku qurxinayeen oo haweenkii baa dahab loo xidhi oo maalintaa wada cilaaban isqurxin washaaratuhum iyo haybadoodii shaaradu waa hayal xasana yani way labisan jireen wayna isqurxin jireen yulbisuuna nisaahum fii xullidoodii iyo washaaratihim iyo labiskoodii kale faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi fasuumuuhu antum waxaa kaloo dhiska xoora ciidda iyo damaashaadka iyo maalintaas oo laisqurqurxiye iyo ka baxa maalin la soomi oo ilaahay loogu dhowaani oo oon iyo gaajo iyo tadyiiq iyo muxuuha kafxu jimaaxu nafsi nafta in la jeliyo la rabo wey maalintaa mooyeene in la damaashaado oo la farxo oo la qosqoslo maalina ma aha wa min hada wax kasii xuna kasii farxunna maa tafcaluhu raafida raafidatu shiica waxay samayso fi caashuura ayaguna waa maalintii la dilay xuseyn ibnu caliyin karbalaa lagu dilay marka maalinta ayada ah ayaguna waxay sameeyaan ciid weyn bay sameeyaan laakiin ciid daamiya ciidun daamiya dhiig la iska keeni isdakri wejiga la iska garaaci laisroori dhulka laisla dhici ah, waa arrintaa waa laysa mina ii soo gareen laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wadaca bidacwa aljaahiliya ayay soo garayaan lama ogo musiibo dhacday in laisdaqdaqo oo dhabar lasku dhufto oo timaa laiska rifo oo dharka laska jeexjeexo laa yajuusu asla laakiin kuwa ayaga waxaa weeyaan waa shiico wa raafido wa laysuu min diin alislaami fii shay diinta islaamka ee xaqa ah cala alkitaabi wasunna waafaqsanee xaqa ah barbar bay ka istaageen dhinac bay ka taagan yihiin Ah, meeqaa la dilay ah, abu cumar bn khadaab baa la dilay radi allahu canhu shahiid oo cumaan baa la dilay oo cali bin abi aalib baa la dilay oo saxaabadii nabiga calayh isalaatu wasalaam marka xusein eh, eh, dilkiisa inay ay maalintaa intay isku imaadaan ay adduunkao dhan meel kasta iskaga tagaan kuwa soomaali oo tegay baa iyagana jiray oo halkaa intay ka ordeen meeshaa tegay oo shiicadii dhex galay dhex booday marka waxaa weeyaan balaalka iyo baadinimaday ka mid tahay ee islaamka ay ku maaratay soo dhexgeliyeen ayay ka mid tahay ayb fasuumuuhu antum maalintaas soom baa la rabaa bes qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqib jamiican can sufyaan qaala abubakr xaddaana ibnu cuyayna sufyaan can cubaydillaahi bin abi yaziid samica ibna cabbaas radi allahu canhuma wa can siyaami yowmi caashuuraa maalintaa yooma caashuura soonkeeda nabiga la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi maa calimtu moogi ana rasuula allahi sala allah alay wasalam saama inuu soomo yooman maalin yadlubu uu dalbaayo fadlahu fadligiisa cala alayaami maalmaha kale uu ka fadilaayo ilaa hada alyowm maanta maalintan mooyeene maalinuu maalmaha kale ka fadilaayo uu soomay ma garanayo maalintan mooyeene walaa shahran bil ilaa hada shahra bisha mooyeene yacni ramadaan xagga bilahana bisha ramadaan buu bilaha ka fadilay xagga maalmahana yowma caashuura wakadalika yowma carafa وxadثnي محamed بن rاafic qال xadثna cبدالرزاq أخbarna iبن jurayج أخbarnii cabaydاللahi بن أbi يزيid في hada الإسناad bmثl baabu في أyi yوmin yusaamu fii caashuura maalintee la soomi fii ayi yowmin maalinteeba yusaamu la soomi fii caashuura caashuura maalintee la soomaya istifhaam buu geliyey khilaaf yar oo aan aad u sii weynan muctabar ahayn ayaa ku jira aan cusleen laga yaabo ama fahamka inuu iskhilaafay ama magahega shaad noqon kara oo jamhuurtii iyo axdiisii saxiixada sariixada khilaafsan warka cabdulahi bn cabaas radi allahu canhu ardaa laga wariyey soo socda xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana wakiic bn jaraax can xaaji bni cumara can xaka bn acraj qaala intahaytu ila bni cabaas cabdulahi bn cabaas radi allahu canhuma baan u imaaday wahuwa mutawasidun asagoo ku tiirsan ridaahu gu'iisa bizamzama ceelka zamzam aftiisa asagoo go'iisa intuu duuduubtay ku jiqilaysan ayaan soo maray faqultu lahu waxaan ku yidhi akhbirnii waxaad iga warranta can sawmi caashuura maalinta caashuura la yidhahda muxaram tobankeeda zako faqaala wuxuu yidhi idaa ra'ayta hilaala muxaram bisha muxaram haddaad aragto facdud tirada bilow kowdhe waaslix waxaad waa bariisataa yowma taasicii maalinta sagaalaad saa'iman adoo sooman qultu waxaan haakada kaana rasuulu llahi sal slam yasuumu masaasuu nabigu u soomi jiray qaala nacam haadihi marka cabdulahi bin cabaas wuxuu u arkaa caashuura inay tahay taasuuca waa qaab ay u xisaabin jirtay carabtu xisaabaha laakiin waxaa diidaya inuu nabiga caashuuro soomay sagaalaad kale u yidhi waa soomi doonaa taasuuca marka taasuucana waa tamaniyey caashuura maalin tobnaadana waa soomay ficlan rasuulka calayh salaam marka in la yidhaahdo ama taawiilaad iyo macaani kale meesha la geliya sida bacdu ahlicilmiga ay dhahayaan ama la yidhahdo cabdullahi binu cabaas ijtahada fa ahdaa radia allahu canhu ardaa saxaabada ijtihaad bay lahaayeen laakiin sawaabka iyo naska umbaa la waafaqaya ijmaca ummadda iyo jamhuurta umbaa la raacaya ayb isagana ijtihaadkiisa ajra lakaas waxadaanii moxamed bnu xaatim qaal xadaana yaxya bnu saciid qataan can mucaawiya bni camarin xadaana xakam bnu lacraji qaal sa'altu ibna cabaas baa su'aalay radia allahu canhuma wa huwa mutawasidun asagoo ku tiirsan ridaau guyiisa cinda zamzama ceer zamzamatiisa xasoomi caashuraa caashuro soonkeeda bimili xadiidi xaaji bnu cumar zamzamkana haddee kacbadu ku dhegan yihin kacbadu ku agyaallaa oo hadda dee kacbada saaxadeeda bannaankeeda bannaanka saaxadaheeda dadku ay dawaafaan halkaas hadda yuu soo galay guduhu ku jiraa marka korkaa wax laga gembiyey markii laraba intii la furaa gudaha la galaa meeshaa koree lagu soo soconaayo hoosta hore ceelkii iyo motoorkiisii iyo qalabkiisii oo dhan ba ku rakiban caam sanadkii eh, ilaa iyo markii u horraysay een gaaray wuxuu ahaa ceel la arkaayo oo intii jaraanjaro aan ku begnay hoos u gallay ayaan ceelka laftarkiisa biyihiis ka soo xabnay kadib waa la aasay korka laga degay hoostaa markii loo baahday xilihii loo baahdo unbaa la galaa oo siyaaradii iyo ilaalintii iyo kashaqayntii howlaha markii loo baahdo dadkaas kuseeya ayaa gala halkaa marka wuxuu ku yaallaa safaa iyo marwa dhinaceeda ah marka kacbadateeda dhinacaas ku yaalla waxadaana xasan bnu caliy alxulwaani qaal xadaana ibn abi maryama qaal xadaana yaxya bn ayuub xadaana ismaaciil bn umaya annahu samica abaa qadfaan ibnu ariifin murriy yaquul asagoo samictu cabdalahi bn cabaas radia allaahu canhuma yaquul xiina saama rasuulu lahi sala alla alay wasalam wuxuu nabigu soomay yowma caashuuraa maalintii caashuura wa amara bisiyaami soomkana u amray qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah innahu yowmun waa maalin tucadimuhu lyahuudu wanasaar yahuud iyo nasaara ayaa weyneeya faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi faida kaana alcaamu lmuqbil sanadka soo socda haddii u angaarro in sha allahu haddii la yidhaahdo subnaa alyowma taasic baan soomi doonaa mukhaalafatan yahuud wanasaar in marka la shabaho la yidhaha ayagaa samey anagana sidaan samaynaynaa qaabadiidanya nabiga calayh salaam soo mayna saa yeelin sagaalaad baan ku daraynaa markaa sagaal iyo tobnaad aan soono ayaga maana shabihin laakiin nabiga muuna gaarin qaala falam yati alcaamu lmuqbilu sanadkii soo socday ee nabigu yidhi haddaan gaarno sagaalkaan soomaynaa iyo tobnaadka ma imaanin xataa tuwufiya rasuulullah ilaa nabiga laga oofsaday sala allah aleh wasalam sanadkii nabiga calayi salam isagoo gaarin buu geeriyooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin tamaniga uu tamniiyey waa soomaynaada yimina waxay ku noqotay musharax sunnay noqotay sidaa darteed waxaa afdala mukhaalafata alyahuudi wanasaara in la khilaafo darteeda in sagaalka iyo tobnaadka la soomo ama tobanka iyo kooiy tobnaadka la soomo fii musnad axmed ayadana waa ku sugan tahay kooiy tobnaadka haddii lagu daro ayadana waa fiicanta waxaddaana abubakr bin abi shayba wa abu qurayb qaala waxay den xaddaana wakiic can ibn abi dhiibin can ilqaasim bin cabaasin can cabdillahi bni cumayrin lacalahu qaala inuu yidhi can cabdillahi bni cabbaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi lain baqiitu haddaan sii baaqi noqdo oo ilaahay inooleeyo gaaro ilaa qaabilin sanadka soo socda la asuumanno taasica sanadka maalinta sagaalaadka ah waan soomayaa buui fii riwayati abubakar qaala yacni yowma caashuura yowma caashuura ayuu ka hadlayay nabiga calayi salaam inuu sagaalaadkeeda soomi doono tobnaadkeedana uu ku dari doono yacni yowma caashuura ibnu cabbaas waa soo marray caashuura wuxuu baabu man akala qofkii cunaa fii caashuuraa falyakufa ha ka hadho baqiyata yowmi isagoo cunto cunay waa wuxuu waaga bariyey wuxuu maqlay maanta caashuuro wayaan muslimiintu way sooman yihiin inuu maalintaas ka afhaysto waa u bannaan tahay oo uuna cunto damba cunin gaar ahaan markay waajibka ahaydna sidaasaa bal amray xadana qutayb bn saciidin qaal xadana xaafij cali bn ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin can salman bn akwax radi allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi bacaa rasuulu llahi sala la alay slam rajulan nabigaa nin diray min aslama reer aslam ah qabiilu yowma caashuraa maalinta caashura buu nin diray fa amarahu wuxuu amray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray an yu'adina inuu dhawaaqo fi naasi dhaxdooda oo uu yidhaahdo man kaana lam yasum qofkaan soomin falyasuma soomo maanta ninkaan ah, aan soomin ha soomo yani man kaana lam yasum ninkaan waxba cunto cunin laakiin aan soom waxba niyoonin hadda ha niyoodo oo sanka sunnada ah maalinnibaad niyoon kartaa adoo cuntaba cunin oo afkaada si u qaba haddawaag markuu bariyo lagu yidhaahdo maanta waa caashura ama waa carafa ama isniin wey ama cuntaba aad weydaad cunto waan soo maray waa iska dhigi kartaa waa iska soogi kartaa waa sanka sunnada midka waajibka ah la habeenkii inaad sii niyooto waman kaana akala qofkiisa cunto cunay falyutima ha taam yeelo siyaamahu soomkiisa ila leyli ilaa gabalkau ka dhaco cuntad kale yuuncunino imsaak ha afhaysto warkaa waajib bay ahayd kadibna sunnadii bay noqotay markuu ramadaanka soo dego wujuubkiisa xadiidkan waxaa kaloo laga qaadan karaa iclaam asiyaam soonka in la iclaamiyo oo nabiga calayh salaam ninkuu diray oo ogeysiyey dadka marka soonka ramadaankii haddii uu galo in la iclaamiyo idaacadaha laga sheego ama madaafiic la rido sida ay yeelaan oo kale sacuudiga oo kale intaasoo madfac bay ridaayaan ciidii iyo shawaabka iyo ramadaanka iyo ballowgiisii iyo ama muxuu aha dadka la ogeysiyo labukarfoona la qaato iclaamka isagaa waa bannaanya waxba dhibaataa male وxadثna abu bkr بن ناaفع الcabdiي qال xadثna bشر بن فضل بن لاaxقin qال xadثna khالد بن ذكوان عن الربيع بن معwd بن cفراء qاaلت waxay tihi أrsla رasuul الlahi salى الlaه عليه وaسلم nabigaa wuxuu diray qadaata caashuura subaxdii bisha muxaram tobankeeda eeda caashuura ilaa qura الأnصاar ansaar tuulooyinkoodii allatii xowla الmadiina magaalada madiina gaararkeeda tuulooyinkii raaxsanaaye ansaar ay degi jireen labuulkaan marka reer asaareen ay leeyihiin degan yihin wuxuu u diray dad man iclaamiyo ogeysiiya man kaana asbaxa qofkii ahaada oo waa badiisay saa'iman asagoo sooman fal yutimma sawma soomkiisa ha taab yeelo waman kaana asbaxa ninkii waa badiisay muftina asagoo afurran cunto cunayna fal yutimma ha af haysto baqiyata yowmihi maalinta inta ka hadhay cunto damba yowmuxuun iyo cabdi fa kunnaa bacda daalika maalintaa kadib waxaan ahay nasuumu kuwa sooma maalintaa tobanka ay tahay caashuura bisha muxaram cashuuro loo dhaho wanusawimu waan soomin jiray nusawimu waan soomin jirray oo sooman dhihi jirray sibyaanana carruurtaannada asiqaara yaryar minhum carruurta yaryarkaasiqaara ah minhum kuwooda yaryar asiqaara minhum kuwada yaryar ayaa dhihi jiray sooma cuntadii cabid u jidi jirray insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa muqxam insha allahu allahudaasi oo hadda waxaa weeyaan iska khabar khabarkuna insha allah laga geliyo waxaasaa samayn doonaa iyo soo socda ayaa insha allah inta badan la geliyaa taa markaa carruurta la aadi jiray oon jiray fa najcalu lahum waxaan u yeeli jirray waxay ku ciyaaraanoo min alcihni suufka iyo cudbiga ayaa looga samayn jirray waxay ku ciyaaraan faidaa bakaa axaduhu midkood markuu gaajo la ooyo cala acaami raashin markuu ku dul ooyo acdaynaaha lucbadii baan siin jirray iyo wuxuu iyaah asaga cinda aliftaari ilaa cinda aliftaar ilaa afurka agtiisa laga gaaro ama cinda aliftaar afurka agtiisa markaasuu gaajoodo cuntadii uu markaayo uu u ooyo ayaa siin jirray wixii ciyaartaha loo sameeya ku ciyaar ku ciyaar marka waa carruurta yararkaa eh, laakiin soonka kari kara waay soonka kari kara ama hadduuna soonka kari karin oon iyo gaajo midna uuna adkaysan karin kaas waxaa weeyaan lagu cadaabi maayo laanna waajibkuma aha tamriid iyo inay xoogay u sii tababartaan oo cibaadada la sii qabsadaan oo layli ay noqdaan ayaa loo jeedaa inay carruurta sii sooman ayagoo qaan gaarin si hadhow soonka waajibka uu fududaado dhaqan iyo caada ay ugu noqoto cibaadada iyo khayrkaasi haddii laakiin ay ayna yaryayihiinoo tabar ba aygu haynin lagu dhibi maayo waxadaanaa yaxya binu yaxya qaal xaddaana abu macsar alcataaq can khaalid bni dakwaan qaala sa'altu rubayic binta muxawadin radia allahu canha can sawmi caashuura baan su'aalay qaalad waxay tihi bacada rasuululahi sala allah alay wasalam baan diray rusulahu saxaabadii dadku diray buu diray fii quraa alansaar tuulooyinkii reer ansaareed baa loo diro oo lasu qaybiyey ducaada iyo iclaamaadka iyo khayrka iyo wanaag dadka nashrinaaya in la diro oo magaalooyinka waaweynka laga baxo tuulooyinka la aado waxaa weye hadyigii nabigii sala allah aleh wasalam ayuu ka mid yahay fadakara bimidli ayra annahu qaala wanasnacu lahum allucba carruurta waxaan u samayn jira waxay ku ciyaaraan min alcihri suuf fanadhabu bihi macaana waan kaxayn jirnay maca annaga inagoo u wadna faidaa sa'aluuna tacaamaka cuntana weydiiyaan acdaynaa waxaan u soo saari jiro siin jir allucba ciyaarti tulhihi markaasay mashquulin xataa yutimuu sawmahum soomkooda ilaa ay ka dhammaystiraan oo ay ka soomaan naanaha maalmaha qabowga ee quraxda inaad u kullayna tabar u heli karaan waxba waa fiican tahay baabunnahyi can sawmi yowmi alfitri qaal waxay leehay waxaa waxaa weeyaan ilmaha soonka salaada xilligii lagu amri jiray ayaa soonkana lagu amraya laakiin arrintaasi bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin raxmatullah calayhim waxaa ka fiican in la yidhaahdo daaqada daaqadiisa anuu salaad iyo soon iskagama qiyaasan kara soonku salaad way ka sahlan tahay soonku gaajo iyo oon iyo maalinama cunto la cunin waa culus yahay marka toddoba saba hadduu tabartaa heli karin waa salaadi kara laakiin soonka waa ku adkaan kara marka waa inaan lagu cuslaynin baabunahyi waxaa la iska reebay can soomi yowm alfitri wa yowm aladxa maalinta ciidulfitriga la yidhaahdo ciidda ciidulfitriga ee soomka markuu dhammaadan lala imaado iyo yowmuladxa ciiduladxada bisha carabisha carafa la yidhahdo dilxija tobankeeda in la soomo waa xaraam ma bannaan nahyiga waa taxriim qofkii soomaana kama ansaxayo oo ma guntamayo laa yasux baa imaan doonta waxaddatana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can ibni shihaabin can abi cubaydin walaa bin اlasad annahu qaala shaytu ciida ciid baan xaadiray maca cumar bin khadaab anoo la socda radi allahu canhu fajaءa cumar baa yimid fasallaa ciidi buu tukaday uma insarafa waa soo gadoomay fakhadaba annaas dadku uu khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ina haadayni lyowman ina haadaani ina haadaani yowmaani haadayni soo ma qora ina haadayni yowmaani ina haadayni labadani yowmaani waa laba maalin ina haadayni labadani yowmaani waa laba maalmood oo ciidulfitri ciiduladxadar ka wadaaye nahaa rasuulullaahi sala alla alay salam uu nabigu nahiyey can siyaamihimaa soonkooda yowma fitrikum maalintaad afuraysaan min siyaamikum soonkiina aad ka afuraysaan oo bil ramadaan baad soo soomanaydeen ciiddii marka maalintaasi in la afrow lama ogolin maalinkaa lagu sii daro wal aakharu maalinta kalena yowmun maalin wey taakuluuna fiihi aad cunaysaan min mushrikikum udxiyadii xoolaba idin gowracaba baad cunaysaan marka maalintaana soomkuma habboona labada maalmood lama soomo waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can muxamed bn yaxya bni xabbaan can alacraj can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam nahaa wuxuu reebay can siyaami yowmayn lama mosoonkood yowma aladxaa maalinta ciiduladaxadaay wa yowma alfitri maalinta ciidulfitriga ah xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid can cabdilmaliki huwa bni xumayr can qasacata can abi saciidin radi allahu canhu qaal samictu minhu xadiida maa ka maqli faacjabani waa acjab geliyey xadiid baan ka maqlay oo aad oo la cajabay qiimihiisa iyo fiqiga ku jira faqultu lahu waxaan ku yidhi anta samictu haada min rasuulillah maadaa ka maqlay nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi faaquulu ma waxaan leeyahay calaa rasuulillaahi hadda rasuulka calayh salaam miyaan markiisa ku dhihi maa lam asmac waxaana ka maqal nabiga miyaad ka maqashin maxaad leedahay ma kol baa nabiga ku beeruman lahaa sala allah calayh wasalam saxaabada nabiga haddi calayhi salaatu wasalaam iyo meesha ka taagnaayeen rasuulka diqada xifdiga iyo dabdiga iyo ilaalinta siday u ilaalin jireen waa la ogyahay qaala samictuhu waan maqlay yaquulu asagoo leh laa yasluxu ma asaxaayo mana bannaano asiyaamu soom fii yowmayna laba maalmood in la soomo yowmi aladxaa maalinta ciidul-adxada ah iyo wa yowma alfitri maalinta ciidulfitriga min ramadaan laga afurayo labada maalmood lama soomi kara buu nabigu sala allah alay wasalam mana asaxayso laa yasluxu qofkii soomaa ah, soom farad ah oo qado ah ama soom nadar ah ama soom muxuuha sunno ah oo hadduu maalin wuu soomi jiray maalina afurtid ay ku hagaagto ama ma haysidii khamiis ay ku hagaagto intuba laa yaslux ma ansaxay xadana ah abu kaamil aljaxdariyu qaal xadana cabdilcaziiz bn mukhtaar qaal xadana camr bn yaxya can abihi can abi saciid alkhudriy radi allahu canه ana rasuula allahi sala اla alay slam nahaa can siyaami yowmayn laba mansoonko yowma alfidri maalinta ciid alfidriga wa yowma naxri labadaba uu nahiyey rasuulka calayh اsalaam qaala xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana wakiixa bn cawm can ziyaad bn jubayr qaala jaءa rajulu ninba u yimid ibna cumara radi allahu canhuma faqaala wuxuu ku yidhi innii nadartu waxaanan ku nadiray an asuuma inaan soomo yowman maalin wawaafaqa yowma abxaa maalin ciid ah oo fidil ciidulfidri ah ayuu ku hagaagay faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi radi allaahu canhuma amara allahu tacaala biwafaa'i nadir ilaahay nadarka in la oofiyo ayuu amrayo walyunfuu nujuurahum amar buu bixiyey wanahaa rasuulullah nabigana wuxuu reebay calayh salaam can soomi hada alyowm maalintan in la soomo nabigana waa nahiyey calayh salaatu wasalaam marka labadii masalaba waan ku ka hadlay laakiin xaggee la xoojiyey oo la rajaxay waa ka gaabsaday radi allahu canhu arda bacdu saxaabada qaar way yeeli jireen arrimo noocaasoo kala naskii istikfar dhigaan tarjiixa aday ku daynayaan ama sidii markaas kale ee culummada iyo dadka kale ay ku rajaxaan waa iskaga gaabsan jireen tarjiixa marka culummada laakiin waxay rajaxayaan laa yasluxu xadiidka haddaa soo maray ma asaxayo maalintaas ma asaxayo oo nadarkaasi iyo muxuu ahaa nahyigaasi yaana ma'muur iyo manhiy labadaas askoo imaaday nahyi iyo amar amar iyo nahyi aska hor imaaday ka nahyiga loo marinaya waxadadana ibnu numayr qaal xadadana abi xadadana sacad ibnu saciid liannahu man nadara an yacsi illaaha falaa yacsi man nadara an yacsi illaaha falaa yacsi qofkii nadara inuu ilaahay caasiyo ixsaankana waxaa ka mida ah maalin nabiga u dhahiyay inaad ku nadarto inaad soomayso ixsaanka buu isku ilaya man nadara an yacsi allah falaa yacsi xadadana ibnu numayr qaal xadadana abi qaal xadadana sacad bnu saciid baratnii camratu can caaisha radi allahu canha qaalat nahaa rasuulu lahi sala alla alay slam can soomayna yowma alfidr wa yowma aladxa baabu taxriimi sawmi ayaamu tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaha hilba waladka oo xoolaha udxiyada iyo ciidaha markay gowracdaan hilbahaasaa dee meel tallaaje iyo farajeer ma jirin qoraxdaasaa dee nitira daldariiqo ayaa la dhigayaa markaasuu adkaanayo qallafaya kaa uri mahayo sahibuu galaa iyo kayd marka ayaamu tashriiqa markaa maalmaha saddexdaa la yidhaahdaa ciiddii markii la ciidakada saddexda daree ka dambayso jumhuurta saasay ku tageen kow iyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka ayaamu minana waa la dhahaa oo mina saddexdaa bari joogaa ayaamu jamaraadka waxaddaanaa sulayd ibnu yunas qaala xaddaanaa hushaym ibnu bashiir akhbarana khaalid can abi lmaliixin can mubayshata alhudali qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin maalmahaasi ayaamu tashriiqa la dhaho waxay iskaga mid yihiin maalmahaasi gowraca xoolaha la gowrici udxiyada way socon iyo baqaha lagu baaqi noqonaya mina iyo jimanaadka iyo dhagaxtuurka oo la tuurto iyo xadamu siyaam inaan la soomi karin intaba waa iskaga mid xaddaana maxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xaddaana ismaaciil cali bn culaya ismaaciil bn culaya ibn ibraahiim bn muxsin can khaalid alxadaa ibn mihraam xaddaana abu qilaabata aljarmi can abilmaliix wasmahu caamir bn musaamiya can mubayshata alhudali qaala khaalid wuxuu yidhi faqultu khaalid alxadaa usaama ibnu caamir soo maha caamir ibnu usaama ah, bin usaama marka dee caamir magaciisa wey caamir ibnu usaama abulmaliix caamir ibnu usaama usaama abulmaliix ayib mashhuurun bikunyatihi isagii abu qilaaba mashhuurun bikunyatihi abu qilaabana cabdulahi ibnu zayd aljarmi abulmalixna caamir bin usaamata abulmalix can umayshata alhudari qaala wuxuu yidhi qaala khaalid wuxuu yidhi khaalid ilxadaa weeyaan falaqiitu abalmalix baan la kulmay fasa'altu xadaanii bihi fadakara can nabi sal xadiidu shay wazaada fiihi wadakara wadikri illaahi ayaamu aklin wa shurbin wadikri waa muhim cunto iyo cabid maalin la cunaayo oo la cabaayo faysta oo faraxa weeye laakiin maxaa la socda wadikri waikri illaah si dadku aynan damaashaadka iyo faraxa ciidda ayna ooga tanbadanin oyna u taraarin oyna u malaynin in maalinta la bannaynaayo min almuxaramaati maa laa yustaraaxu fii hayriha maalmaha kale inay maanta ay kaga dhowdahay muxaramka iyo xaaraanta in la bannaysto saasaa lagu malayna dikriga ilaahay iyo daacada ilaahay iyo khayrka iyo wanaaggana waa in la ilaaliyo oo lala socdo cun oo cab oo damaashaad oo dhar fiican xeho laakiin dikriga ilaahayna ayaan laga tegin oona la daad raacin haddaad raaxi waa maalin ciid intii la dhaho salaadihii la dayaco oo cibaadadii daacadii laga tago oo takbiiraadkii khayrka laga tago ayb waxadad lama ogolo waxadadana abubakr bin abi shayba qaal xadadna moxamed bnu saabiqin qaal xadadna ibraahim bnu dahmaan can abi zubayr moxamed bin muscan bnu kacb bn malikin can abihi anahu xadada ana rasuula allahi sal ly slam bacaahu wa aws bnu xadaaan wuxuu diray nabiga kacab binu maalik iyo wa aws bnu xadaaan buu diray bacaahu ay kacab bnu maalik iyo wa aws bnu xadaaan ayaama tashriiqii maalmihii ayaa mutashriiq ahaa ilma waradka ee ciidda carafa ka dambaysa saddex mire ka dambaysa fanaadaa wuxuu dhawaaqaya mid walba annahu laa yadkhulu janna amarkii nabiga lagu dhawaaqaya waa kan laa yadkhulu janna janna ma galay ilaa muuminu qof aan muumin ahayn qof aan muumin ahayn janna ma galay oo ilaahay subxaanahu wa waa ka xarimay naar in allaha xaramahumaa jannada iyo cuntadeeda iyo cabiddeeda ilaahay waa ka xarimay gaalada iyo kaafiriinta maalmada laa yadkhulu janna ilaa mumin wa ayaamu mina maalmaha minana ayaamu aklin maalin cunid um iyo washurbin xabid weeye hasoomina hasoomina xadana bn xumayd qaal xadana abu caamir cabdilmalik ibn xumayr xadana ibrahim ibn dahmaan bihada isnaad hayr anhu qaal fanaadayaa saasaa maxduud fanaadayaa labadoodaba waxay waaqaayeen meesha fanaadaa uu ku yidhi baabu karaahati siyaami yowma aljumca maalinta jumcada oo la soomo karaahiyadu munfarida keligii waxaa la diidan yahay takhsiisu jumca soomi biljumca maalinta jumcada in soon lagu khasisay keligeed waa jumco maanta keligaa maanta soomaya <clears throat> lama ogola waa la diiday sida loo diiday in sadaqada maalinta jumcada lagu khasiso ama salaado lagu khasiso layidha maanta waa maalintii jumcada salaado gaaraan yaan tukanayna oo ziyaadoo dheeraada ama habeenkeedaa salaado dheeraada la imaana jumcadu waxay leedahay khasaaris u gaar ah oy maalmaha kale maaratay ama kala mid tahay oo ka badan tahay ama iyadu kaas u ah ayaa jirta oo maalinta jumcada in mxuu ahaa la akhriyo suuratlkahf musalla nabiga oo la qadiyo alayh salam heenkii maalinta jumcada khudbadii rimahaasi markaa jumcada khasaa'isteeda waa ka mid iyo mumayisaadkeeda ay si gaara ah iyada u sii leedahay laakiin soon iyo salaad gaar ah oo la tukani iyo sadaqa la bixina waa maalin jumcayaha aan maanta aan meytidii oo bixinna la dhihi sadaqa la bixin ma jirto xaddaana camru naaqid qaal xaddaana sufyaan ibnu cuyayna can cabdilmaxmuud ibni jubayr can muxamed bn cabaad bn jacfar qaala sa'altu jaabir bn cabdilahi radi allah canhuma wahuwa yaduufu bilbeyt asagoo kacbada dawaafaya yaa su'aal la weydiinaya oo dawaafka kacbada waa lagu hadli karaa aawaafu bilkacbati salaad baa soo arartay hayru annahu ubixa lakum alkalaam falaa tatakalamuu ilaa bikhayr oo kamaa qaala sala allah alay wasalam yacnii marka la dawaafaayo salaad oo kalead ku jirta qof salaad ku jiro oo kale weeye laakiin hadalkaani nii ogolya waa hadli kartaane khayrun ku hadla marka dawaafka kacbada su-aal waa laisweydiin karaa qofka wuu hadli karaa laakiin in hadalka hoos loo dhigo dadka la tashwiishinin oo wax khayra lagu hadlo wahuwa yaduuf asagoo dawaafaya jaabir baan su-aal weydiiyey buu leeh muxuu weydiiyey anahaa rasuulullah nabiga ma reebay calayh salaam can siyaami yowm jumca maalinta jumcada in la soomo oo lagu khasiiso keligeed faqaala wuxuu yidhi nacam rabbi haada albayt kacbada la dawaafaya baydkana dawaafayna rabbiga lahaa ayaa taksiiskaasaa la diini ama jumcada hadday sabab leedahay in la soomo oo waxay ku hagaagtay maalintii jumcadaheed yoomu carafa waxay ku hagaagtay yowma caashuura waxay ku hagaagtay siyaamu yowmin wa yowmin maalin la soomo maalin la afuro maalintuu soomaayay way ku hagaagtay waxay noqotay yoomulbiid asbaabay leedahay taksiiska markaa maalinta soonka la soomaayo laguma khasisin jumcada ee asbaab loo soomay khaarij canha ka baxsan laakiin inaad iska goodoo tiraado soo jumco maaha waan soomi tan way kala didan sabtida waa sidoo kale iyaduna oo haddii ku hagaagta maalma asbaab leh dhib ma laha waxadana maxamed bnu raafici qaal xadana cabdrazaq ahbarana ibnu jurayjin qaal ahbarana cabd bnu xumayd bnu jubayr bnu shayba anahu ahbarahu maxamed bn maxamed bn cabaad bnu jacfar kaa waran annahu sa'ala jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu bibidhi can nabi sal slam xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana xafsu wa mucaawiya can axmed sulaymaan xaa xadana yaxya bnu yaxya walafdulah ahbarana abu mucaawiyata can axmed sulaymaan can abi salix samaan dakwaan can abi hurayra radi allah canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alay slam wuxuu yidhi laa yasuum axadukum inuuna soomin yowman jumca maalin jumcaa ilaa an yasuuma inuu soomo qablahu hortiis ow yasuuma uu soomo bacdahu gadaashiisa mooye waa la soomi karaa lakiin waxaa la diidan yahay in lagu khasiso waxadaana abu qurayn maxamed bin cala xaddaana xuseyn can iljucfiy can zaa'ida ibn qudaama can hishaam can ilsiriin maxamed can abi hurayra radi allah canhuma can nabi sala allah alay wasalam qaal nabi wuxuu yidhi laa takhtasuu laylata aljumca ha ku khasiisina biqiyaamin istaag salaatuleyl aad u istaagto oo habeenka jumcada aad oogto min bayni layaali habeenadii kale ha uga khasiisin jumcaduu keliya inaad wardiso oo tidhaahdo waa salaatuleyl baa tukani dabca salliga nabiga in la badiyo ku jirta aad loo badiyo habeenkaas lagu wardiyo naskhaasa ku soo arooray toos baa nabiga loo gaarsiin calayhi salaatu wasalaam aqrabu alqurabaat wa afdalu alafdaa'il xamaasha ugu fadli badan bay ka mid tahay maalintaa inaan la halmaamin salliga nabiga la badiyo jumcada iyo habeenkaba walaa takhusuu yowma aljumca ku khasisina bisiyaamin soom min bayni alayaam maalmaha kale ha kaga khasisina ilaa an yakuuna fii sawmin soom oo yasuumuhu uu soomi jiray axadukum axadkiin mooyeene sadaqana waa sidaas bacdu ahlilcilmi baa ijtihaaday in sadaqada lama baxo si gaara oo markii jumcada xoogow sadaqa la hormariyo waxaanmalaya ibnu taymiya naga soo wariyey laakiin ayaduna nusuusta caamka ah inaan jumcada ugu khasisin wuxuuna sharciga ku khasisin ayaa lagaga jawaaba wallahu aclam wabilahi tawfiiq sala allah wasalam cala nabiyina moxamed